adigay ku dhagay marbay kaa xishoonaysaa mar bay dharyaraysanaysaa marna dadkao dhan bay dhex fadhidaa marka waa hooyada haltaagnaanina xilliyo khaasaa jire israaligu ku yidhi maa calaa kulli axyaaniha xilliyaheeda dhammaanteed ma ma aha tuxibu miday jeceshahay an taraha inaad aragto yani xilli kasta fii kulli xiin hooyadu Eh, inay jecesha inaad aragto ma aha maxaa yeele xiliyay jecesha inaad aragto xillina ma jecel inaad aragto xiliya khaasaa jira iska ilaalo wey idan sidaa uu cabdullahi mascuud uu sheegay oo kale jamaaca min asalaf ayaa qabay oo ku tagay sidaa iyada ayib <clears throat> mursal cataa ibnu yasaar baa jiro oo marfuuca ah. inkastoo uu mursal yahay oo odhanaya saxaabi baa nabi maxamed nabi maxamed e, aabbahay idan ma weydiisanaya adeerkay ma weydiisanaya hooyaday ayib baa asaguna jiro macnaha tilmaamaya xadaثna aadam bn iyaas alcasqalaani sheekh الbukhaarي qaala xadaثna shucbة ibn الxajaaج can abi isxaaq الsabiici qaala samictu muslim ibn nudayr ibn xibaan in badan aynu soo maray inagu yaquulu asagoo le sa'la rajulan nin baa weydiiyey xudayfata xudayfa weydiiye muxuuna weydiiyey faqaala wuxuu ihi asta'dinu calىa ummi hooyaday miyaan idan weydiisanaya qaala wuxuu yihi xudayfe in lam tasta'din calayha hooye haddaan idan weydiisanin ra'ayta waxaad mar badan ishaa ku dhici doontaa maa takraha waxaad koosato waxaad dhibsato ayib mar baad dhici karta wayada oon dharba qabin oo aragto ayib maro badan baa ishaan waxay ku dhici doonta waxaan raalli ka ahayn oo jeclayn idan hooyada inay weydiso hooyadu soo gala muku yimaada maxaad ku barneen see ayib baa lagaa rabaa ibn cabdilbar xadiidkan wuxuu leeyahay walaa yajuusu cinda ahli اlcilmi an yara arajulu ummahu wala bnatahu walaa ukhtahu walaa daata maxramin minhu curyaanatan yani ma banaano maxramka hooyada ha ahaato oo walaasha ha noqoto oo habareerta ha noqoto oo eedada ha noqoto laakiin cawrada inaadata laguma ogolo marka waa idan baa lagaaga badan yahay baabu ystadinu calى abiihi wuxuu baab yahay aabbihii buu idan weydiisanaya xadaثna farwata ibn abi اlmaqrا qaala xadaثna qaasim bn malik can leyt ibn abi sulaymin can cabdillaah can cubaydillaah waa majhuul ninkaa lama yaqaano lannu abiihu lama tiri cubaydillaah dabaqada dhacayna waa fara badan yihi can muusa bni alxata qaala wuxuu uhi muusa bni alxata bni cubaydillaah dakhaltu maca abii aabbahay maciisaan galay calaa ummi hooyaan u galay aabbahay hooyadii salaam hayba horey u raacay buu fadakhala aabbahay gudihii buu sii galay fatabactu anna waa raacay kama daba hadhin faltafatta markaasuu iminacsaday anuu isoo fiiriyey fadafaca fii sadri xabadka ugu dhufta laabta gacantuusaay ugu dhuftay xataa aqcadanii ilaa uu ii fadhiisiiyey calaa istii ilaa aan u fadhiistay buu salmugii aan u fadhiistay istigu waa dabada ama waxaa weyaan salka way baryaha ayb xabadku ku dhuftay wiilkii dib dib u dhacay marka u fadhiistay ilaa aan dhulka la helay bu salka la helay dib u noqon lay waa ku sidee xataa aqcadanii ilaa uu ii fadhiisiiyey calaa istii salka uu ii fadhiisiiyey uma qaala wuxuu hi atadkhulu ma gelaysaa bigayri idni idin la'aan hooyadaa idin la'aan baad u gelaysaa ama ninka xaaskiisa binaaida inuu galo waa banaan tahay laakiin adigu ka duwan tahay wey ayib dalguma ogolo maxaa ninku wax cawra ka ah ma jiraan xaaskiisa ama adigu xawraha hooyada cawra isugu banad aragta leedahay ayib ma lagu ogolo maxram baad ahaatid wiilkeedaad noqotid marka waa duqu waa riixay waa celiyey daciifu lisnaad mawquuf fiihi leyth ibn abi sulaym oo taqaani in soo barateen baab ysta'dinu calى abiihi waladihi wuxuu baab yahay wiilku aabbihii hadduu u galahayo iyo ninka caruurtiisa hadduu u galayo idan weydiisanayo xadaثana ismaaciil ibnu abaan dhowr kor baynu soo maray nin iqa wey xadaثana caliy bnu mishr can ashcas ibni sawaar alkindi dacfi baa ninkaa ku jira can abi zubayr muxamed ibni muslim ibni tadrus can jaabirin qaala yasta'din arajulu calaa waladihi ninku caruurtiisa idan buu weydiisan calaa waladi ilmaha dhashay aabuma soo gala aduu guri leeh ayib hadday qol gooni ajifaam iyo ummii hooyadiiba wain kaana cajuuzan duq ba allah ka dhigo islaam weynoo habarabaa noqote iyo wa akhiihi walaalkii hadduu u galahay iyo wa ukhtii walaashii iyo wa abiihi ضaciifu اlisnaadi mawquuf ashcad wahuwa bnu siwaar ضaciif wa abu zubayr mudlis ayib abu zubayr tadliisku dhib ma lahaadeene laakiin ashcad baa dacfigu ku jira laakiin macnahaas uu xadiidku tilmaamaya atarku tilmaamayaa waa siday salafka o dhan ba qabaan ayib baab ystadinu calى khtihi wuxuu baab yahay ruuxu walaashay inuu idan weydiisanayo xadaana اxumaydi cabdالlahi bn zubayr qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna qaala xadaana camr ibn dinaar almaki wbnu jurayjin cabdاlmalik can caطاء ibn abi rabaxin qaal sa'altu ibna cabaasin ibn cabaas waxaan weydiiyey haddaan caaa ibn cabaas baan weydiiyo ilaa ardaygii khaaskaadu ahaaye faqultu waxaan ku idhi asta'din calaa akhtii ibna cabaasow walaashay haddaanu guri wada degannahay idan ma weydiisanaya faqaala nacam haa buu idhi idan weydiiso faacadtu hadalkii baan soo celiyey buu haddana mar labaad baan oo imid waxaa hi walaashii miyaan idan weydiisanaya faqultu waxaa hi ukhtaani laba gabdhoodoo walaala nahay yaa fii xijiri dhabteeda ku sugan oo anu aan maamusulka ah wa ana umawinuhumaa anaana biilo nafaqeeya tamwiinku n waa biilidda weeye nafaqaynta anaa biilo nafaqeeya waa agoomo gurigooday ku nool yihiin anaa mas-uulkaa gacantayda ku jira wa unfiqu calayhimaa waana masruufaa astadinu calayhima xuu horta waa agoommo meel kalo tagaan ko anaa beela gacantayda ku jira aye miyaan bimacnaa weliba waa yaryihiin ukhtaan yatiimaan lanna yatiim ruux waa qaan gaarin mar haddaad qaan gaadhay agoon ma tig laa yutma bacda ixtilaam mar haddaad biyo duurisood qaan gaadhay agoon ma tig idan marka xataa waxaa laga qaadanaya ku cad meesha inay gabdhuhu yihiin gabdhahan weli qaan gaadhin wamaca dalika wuxuu leeyahay hawshaa kaa socon buu ley ibn cabaas cataayo qaala wuxuu yihi ibn cabaas nacam ha idan baad weydiisan una geli maysa adoon idan weydiisan atuxibu ma jeceshahay an taraahumaa labada gabdhood inaad aragto curyaanatayni ayagoo qaqaawan maya wey ma jecli ka leexa marka waa idan weydiiso uma qara'a wuxuu akhriyay ibn cabaas qowlahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ystأdinkum اladiina malakat aymaanukum ilى qowlihi tacaalى ثalaaثu cawraatin lakum qaala wuxuu ihi falam yu'mar lama amrin haaؤulaaءi biاlإidni ila fi hadihi اlcawraati الثalaaث waa kuwaas waa kuwa kumaas waxaa weya wاladiina lam yabluqu اlxulma iyo addoommadu maa malakad aymaankum iyo carruurta aan qaan gaadhin yuu ka hadlahaya lam yumar lama amrin buu hi ibn cabaas haaulaahi kuwan carruurta aan qaan gaadhin iyo addoommadeennu bilidni idin lama amar ilaa fii hadi acawraati ala saddexdaa xilliba ayagu idin laga raba addoonka aduu aad leeda guriga ku nool iyo carruurtaa yararka weli aan qaan gaadhin saddexdaa xili yaa si goonaa layi idinku idin weydiista addoonka idin baa xilligaa looga baahan yahay ilmaha yarna waa looga baahanya amaa dadka intooda kale iyagu idanka waajibba ku yahay ibn cabaas wuu soo wadaa qaala wuxuu yihi waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma aayaddu ba akhriyey qaala ibnu cabaas wuxuu yihi falidnu idinku waajibun waajib weeye cala annaasi kullihim dadka dhammaantood idinku waajib ku yahay ayib dadka aan ka ahayn carruurta yararka ah iyo addoommadaada aan ka ahayn idanku fii jamiici alaxwaal alaaa alcawraat iyo keyrka beedan baa laga raba istidaan xilli kasta iyagu waa cawro laakiin kuwa dawaafiintae xaafadda ku noolee caruurta dhashee qaan gaarin ah iyo addoommadaadii kuwa ayagu saddexdaa xillibaa si goonaa le idan weydiista ayib tiibu ibn cabaas kala qaadahaya zaada bnu juraj wuxuu kordhiyay xadii ku daray yani calanaasi kullihim ayib sidaa ibn cabaas qaba waa sida loo badan yahay inay kala duwan yihiin carruurta yararka ah ee guriga ku nool iyo addoommadii guriga ku noolaa iyo dadkii banaanka ka imanayey ayb iyo caruurtii mxuu ahaa qaangaadhowa weynaa ayb iyo kuwa inay kala duwan yihiin waa sida loo badan yahay laakiin culadada waxay leeyihin dadko dhan isku mid wey dadko dhan waa isku mid laakiin qur-aanku waa kala qaaday baab yasta'din iyana waxaa laga qaadanaya sunnadu sunnadu waxay ku biirisa qur-aanka qur-aanku wuxuu tilmaamay uun caruurta iyo addoommada basuu tilmaamay markuu masalat alistidaan qur-aanku uu ka hadlahay carruurta aad dhashay iyo wuxuu ka hadlay iyo addoommadii mamalka imaanakum sunnadu laakiin caan bay ka dhigtay idan marka waxaa weeyaan waa xukumu qur-aanku gaabiyey ama khasisay ama koobay ayay sunnadu faafisay iyo ballaadhisay baabu ystadinu calى akhiihi wuxuu baab yahay ninka wuxuu idan weydiisanaya walaalkii hadduu u galayo xadaثna qutayba bnu saciid qaala xadaثna cabhar ibn اlqasim الzubaydi wa iqaة kufi can ashcad ibni suwaar alkandi fiihi ضacf ama waa daciifba can kurduus aلthaclabi waa maqbuul ninka asaga laftirkiisu lama yaqaan ayb jahala ku jirta can cabdillaahi qaal cabdillahi mascuud wey ystadin arajulu ninku idan buu weydiisan calى abiihi wa ummihi wa akhiihi wa ukhtih walaasha walaalka hooyada aabbaha intaba idan baad weydiisanaysa cumuumka qur-aankan laga qaadanaya wa bihada qaala jamacatu min aslf min asaxaabati wاtaabiciin ضaciifu اlisnaadi mawquuf alashcas ضaciif wa kurduus laa yucrafu xaaluhu xaalkiisa lama yaqaan baab wuxuu baab yahay alistidaanu aaaa baab اlistidaani ثalaaثan idan dalabka saddex goor baa lagaa rabaa ayib inaad hal marta dhaqaaqda waad iga furi weydo iska dhaqaaqdo lagaa yeeli maayo xadaثna mxamed بن سلام albikandi qaala أkhbarana makhlد ibn yaزيid alquraشhi أkhbarana ibn jurayj qaala أkhbaranii caطاء ibn abi رabaxin can cubayd ibn cumayr أna aba muسى الأشcري ayb waa riwaaya taabiciyin can taabici أna aba muسى الأشcري cabdالlah بn qays ayaa istaadana idan weydiista calى cumara ibn اlkhaaab ahaa falam yuudan lahu looma idmin wakaأnahu cumar waxaad moodaa wuxuu cabdulaahi ugu idmi waayey kaana mashquulan inuu hawl haysatay saddex koor buu idan dalbay farajaca abu muusa abu muusa iska laabtay fa fafaraqa cumaru cumar baa hawshii ka oo ka baxay shaqadii wahyey faqaala wuxuu yidhi alam asmac miyaanan maqlayni mar dhoweyto sawta cabdilaahi bnu qays raggii la joogay wuxuu yihi war mar dhoweyd ninka hadlahaya assalaamu calaykum ma soo galaalahaa lahaa soomahan bnu bni qays ile rag waa rag saaxiibo codkiisa isgaranayaan sawdkiibu garanaya dhawaka haabaa la yidhi xoori i idanu lahu idmo soo galdhaha inuu weli bannaanka taagan yahu madahaya qiila waxaa lagu yidhi qad rajaca cabdulaahi waa laabtay abi muuse waa iska tegey fadacaahu wuu raadiyey ciidan bu uso dir loo yeedhay abi muusa fadacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi markii hawshii la weydiiyey wuxuu yidhi saddex koor baan idanku weydiisay oon ku salaamay waad iga furi weydeen kadibna hadde anagu nabi maxamed xuna ah amray saddex koor ninkii idan dalbaayey yuusi dharajin meeshaas kaga tago ayb saddex koor waa iga dhammaatay xabadi waa iga dhammaadeen waa laabta haddi ayb kuna anagu waxaan ahayn bu nu'maru kuwii la faro bidaalika arrinkaasna la fari jiray saddexda salaan wixii ka dambeeyey inaan noqono cumar intii u ka xanaaqay wuxuu ihi maxaad cabdullahi bn qays oo dhibsatay keliya inaad isugtoo taagnaato ma inaad gurigayga hadda taagnaatood walaalka cumar sugto baa culays kugu noqotay maaa l erda baa isutay daalac buu absaday eed buu absaday ayb wuxuu yidhi marka cumar taatiinii waxaad iila imooda ii keeni way calaa daalika arrinka asaga in saddex koor ninkii idan dalbaaya ee laga furi waayey uu noqdaaye baad ii keeni bilbayinati caddayn caddayn baad keeni buuri wailaa jacaltuka nakaalad haddaad caddayn ii keeni weyda ballankale waan ku ciqaabo bakoorada waa diyaar bakooradii cumar ibnqayim wuxuu yii jinka ku saari jiray shayaadiinta waswaaska buu ku saari jiray bui ninbay ku dhacday oo waswaas dambe laguma arag buuri inta nin ku caafimaada laba tiri gara ayib sabiiq ninkii loola jiray iyo madaxa dhowrkor kaga dhacday dhiig baa ka yimid waagiiba xanuunna ugu dambayse marka waxay heedi bakooro barakaysan badan buu leeya ibnu qayim raxmat ullah caleyh jawsiba fanalqa waa tegey wuxuu ku yidhi marka cabdulahi bn qays markuu laabtay cumar wuxuu ihi niman yahow ninka cabdullahi bn qays ah hadduu mahraati soo helo duhurka salaadda soo socota sadka hor qaati doontaan asagoo mambarkasiisa ugu sugaaya fadhiya dagaalas yaqaanaa moogta hadduu wax ooga markhaatiba xadiidkuu nabi maxamed ka soo guuriyey oduu cabdullahi bn qays soo helo mimbarka agtiisa ka dhab isagoo fadhiya galabta ka fiiriya bu hadduu laakiin soo waayana arki maysaan buui saadkii baa layimid cabdulahi ibn qays iyo <laughs> abi saciid iyo ubayi rag dharoo meesha fadhiya looga yimid ayib faاnطalaqa waa dhaqaaqay cabdullahi ibn qays ilaa majlis اlansaari ansaar fadhigeedii meelaha anshaar ku shiri tagtay iyo fadhiisan jireen ku sheekaysan jireen buu tegey fasa'alahum markaasuu weydiiyey wuxuu hi ansaaray ninka cumar yaa dhuunta ii galay waa lakad weya dhaqaaqi mahaye wada haysataa iga fujiya wuxuu mid wax maqlay ma leedihiin nabi maxamed sal ly asalam oo leh ruux ciidan saddex koor dalbe oo laga furi waaya albaabkaas ka laabto ida istadana axadukum alaa alaaan falam yuudan lahu falyarjic warkaa ma haysaan waxay dheen kullunaa qad samica minhu intaanadan fadhiinana nabiga ka maqal maba jiraanba cumar marka waa ku daadsantahay sooma waxaad dii jirteen cumar nin la gala maahan laakiin waa mashquulay saxaabada ninka u calim badan bu ahaa laakiin cilimbadadaadu keeni mayso wax kasta inaad adagu muxiid bikulli shay hawsha ilahi baa subxana wa tacala iskale fasa'alahu markaasuu weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen ansaar laa yashhadu laka kuu maqaati kici mahayo adiga calaa haada arrintan istiidaanka ilaa askaruna midka noogu yar mooye intaanadan meesha fadhidee boqolaalanka ninka noogu yar baa ku furi wararood abi sacuud oo raacoo cabdulahi bni qays u maqaati fur cumarna ka dhici abu saciid bay dhaheen askaruna kee wey abu saciidin alkhudri fadahaba wuxuu la tegey abu muusa biabi saciidin buu la tegey abi saciid baa warana ogoo ka warqabna nabiga markuu lahaa weliba xilliguu lahaa maalin aan sacad ibnu cubaada booqanay oo nabiga intaan sacad bin cubaada u raacna annagoo kooxa iyo nabigu yihi sacad assalaamu calaykum ma soo gallaa sacad waa dhegaysta nabigu waa u aamusay haddana nabigu mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullah ma soo galaa nabi maxamed weeye wuu u aamusay mar saddexaad buu nabigu ku celiyey sacad nabigu waa u aamusay nabigu waa iska laabtay ina keena bui waa dhammaatay soo bax markay nabiga saxabada ismajeereen iyo sacad ka soo dabarta nabigii saxabada kaas noqda maxaad noo dhegaysanaysay nabiga cabaar ha ku duceeyaan laabuu in ahalka nabigu dhowr kor u salaamay ila waa duca nabi weeye yaa rab inaad ducada badsadaa rabdhen waa ku maqlahaya bui marka nin dhaqaaqi ma jiro soo noqda kulligin soo noqda guriga ayib marka maalinkaasaan goobjoog ahaa buuhi cumar waxba nagnaglaynin ka fadhiisay wadaadka asiibka saxaabiga weliba dhacdadii buu u iyo xilligay dhacday wuxo dhan buu u ayib cumar marka waa xanuunsaday sunno nebi maxamed oo sida cilmiga intaa eg oo weliba cilmi ijtimaaci oo madani oo bulshada ku saabsan oo guryaha iyo cawraadkii hawlihi ku saabsan oo nebi maxamed xataa carruurtii yararka ay og yihiin ansaareen ka qarsoontay ba aad uga xanuunsaday wuxuu yihi marka akhafiya ma qarsoomay calaya dusheeda min mri rasuulilahi yani min sunati rasuulilahi rasuulka ilahi amarkiisi iyo axkaamtiisi diintiisii miyaa iga qarsoomo aniga maanta alhaani waxaa i mashquuliyey hawliyey asafqu gacan isla dhicidii bilaswaaqi faasixi kamilsa siida meeqaad iga siisatay intaad go siida hawlihii baa mashquuliyey ba aniga ayib ila marka waa kala iibsanaya gacanta la isgelin jireen hawlahaasa ila tegey ayib ganacsada ahaa waa runtii laakiin inta badan nabiga asagaa la jooga leanno muhaajiriin hadday maka joogeen iyo hadday madano yimaadeen waa busineska u bannaayeen ansaarna beerley ba ahaayeen xawaa'id fara badan iyo asandooyin iyo beeray lahaayeen asafqu bilaswaaq yani wuxuu u jeedaa bukhaari buu kuu fasir wuxuu yidhi alkhuruuja ila atijaara inaan business u baxayn aan safar baan aadi ganacsigaan aadi tijaaran aadi intaan maqanahay nabi maxaad sii taagna maayo wada diinta nabi diinta uu daldali kuna socel maayo muxuu u socel in baa xifdinaysa allahuma inay munaasaba jirta mooye soo celi ma jirto ku dhaafta wuu ku dhaafa cilmiga ku dhaaf kitaabka ku celi mala marka taas ayaa mashquulaysay buuri arrintaana waa arrin cumar hadda uu qirhayo hortiina waxaa qiray abu hurayra gadaashiiban raba dabadiina waxaa qiray abu hurayra qiray markay dhaheen xoogow abu hurayra cilmigan baday ad u adaldalayso een ansaari muhaajiriin aysan haynin muxuu yihi hadda wad soo islaamtay afar sanna muslim ahay markuu nabigu dhintay hawlahan kumaankumka xaggee ka keentay axaadiia la weriye lahay caladlaqsa ugu badan axaadiia mawjuudada qoran ee masaarida ku qoran ninka ugu xaadii badan keligii asaga way caladlaq ama ictiraafka uu ictiraafay abu hureyre in cabdulahi bni camr bn uu ka cilmi xadiis badnaa lama haya xadiidka asaga waxaa loo heli waayey cabdulaahi waa sheegay wuxuu weyna ansaar oo waaweyn oo garcas iyo muhaajiriin baa fadhiyo waa laga waweyna waan xusoon jiray waxaa dhihi jiri meel abubakar fadhi ku hadlayne nagnag laata iska fadhiiso meeluu cumar fadhiyo meeluu abu hureyre fadhiyo meeluu kan fadhiyo raggaa kaa waweyn culama xishoodtu badnaa xagga kitaabada cabdulahi bn camr caas wuu qori jiray axaadiis anigu xifsii jiray ayib marka wixii la qoraa inta badan iga badan buui laakiin min xayu riwaaya saxaabi xadiis nabi maxamed ka soo abu hurera ugu badan cala ayib <clears throat> markay ku qabteen wuxuu yidhi ama ikhwaani almuhaajiruun ina ikhwaani almuhaajiruun buu hi kaana yashhaluhum asafqu biاlaswaaq وأma ikhwاni alansaar fakanuu asxaaba xawaaid buur beerley bay ahayn buui waabahay ree ansaareed muhaajiriinna niman ganacsaday ahaayeen buuri وama ana miya fainama kaana yakfiinii shibacu baطnii buuri xoogow calooshayda ku dhaco maan igu filayd laa ahl walaa qaraabo walaa maal hawl intaa leh waan ka soo tegey waan soo xeray anugu nabi maxamed wuxuu ku hadlay leyl iyo maalin baan hoos taagnaa anugu ibn cabdilbar xadikan tuu qabsaday hal bug buu ku sharxay marada kuwadha wuxuu leeyahay min asaxaaba ilaa yomina haada oo qarnigii shanaad aan marayna buui saxaabadii laga soo bilaabo ilaa yomina haadaa buu nin adduunya daba istaagay oo ganacsi iyo business daba istaagay oo dan ka dhigtay diinma barta buui waxaan tijaabiye wey bui haddayba saxaabadii nabi maxamed oo ahlu xifdin wa cinaayatin wa diraaya waxay ku degaayey ay ka calaacalahayaan cilmigii waxaana dhaafiyey ganacsigii aduu taxbaanoo sakaraadoo uurku samxays mudaabu wala damaan taagan lannu mogtahay dadka hore waxay ahaayeen mogtahay dad waxay maqlaan xifdiye ahay saa darteed aayad qur-aana soo degeyso soo dhan halkaa marbay ku qabanhaya dhab nabigu waa yeelin way sii guurinhayaan nin baa istaagay gabay boqolaalona saacad socdo ninkaa uu qaban mar labaad lagu celin maayo xataa soomaliya horaa sidaa ahayd hadda intaan balaayadan aysan imaneen fuuntada aan looma noqon rag waa lada fuuntoobay saasaa la ahaa hadal baa meel ka dhiciy hadalka nin baa soo duubi sida casayidaba u qaba wuu ku keeni in cabdilxasan baan beelkii istaagi laba saacbu gabi nin yaroo ay dhahaan xuseen dhaqlo sakarada qabanay wareejinaya abadan dadkoo dhan maskaxdooda saafin bay ahayd hawo fiicanna waa joogeen caafimaadna waa jira balaayadan iyo qiiqan iyo hungurigan inaga soo dhacay iyo waxao dhan mama jirinba xoog xig caanaan waad iska kabuman iska seexan jiray maca asalaama idan wuxuu leeyahay haddiiba saxaabada nabi maxamed oo sidaa ahayd oo nabigu u duceeyey oo ahlu khayr ah oo ummaddu cidda ugu fadli badnayd aha cilmiga nabi maxamed qayba dhaafay adoo maanta sakaraada xilliga joog inaad taradan waxaa ma aqaan shaafici agga hawshaasay u garan waaye agay ka marta cumar xagey ka marta waa yahay war shaafici iyo maalikiya khayr badan haddaad tiraada shaafici iyo cumar shaafici baa khayr badan kaafir bilaal cadiin baata ku fiirsa sheekadii warweysi ma aha idan kaafir bilahi alcadiim lanna quraankii iyo sunadii raganaysaa ijmac alumma waad ku gaaloobi wamaca daalika saxaabada waxay qiranayaan inuu cilmi dhaafay ooy wax ka jaahil yihiin waxna garanayaan adugu haddii la daba taaganta xooguu arrimaa waa lagaga fiican yahay ama misaadu ka qarsoontay amuu daqsi ka foolay xogo amuu sakatay waa bini aadame iimaankan u dhiiban maya buu ku leeyahay diin la'aan idan wuxuu leeyahay marka cilmigu waa in loo takhasuso takhasus baa loo baahan takhasus khaas waa loo bahanya kulligii wada ganacsada wax jira ma ah kulligii wada ganacsada hadday soconayso nab u abuur ka orad ganacso na muxuu dhihi waayo ay garab fadhiinine orad shaqayso abadan ummaddu ayagaaba inba ordi kaaba ninka fadhi kaaba maayo in ordi addunyada u shaqaysan laakiin ba inaad dhaxalkii nabi maxamed wax ka qaadatood barata isku day ayib taa muhiim wey waa in ummaddii la helo nin ummaddii diintii yaqaano loo baxsado nin dhaqaala ku fiican ummaddii fangareeya wixii looga baahanya waddooyinka khayrka ah yacni waa in takhasusaad ay jiraan haddaad tiraa wax kastaan isku geenin bis waxaa noqonaya ganacsado weyn waxaa noqon sheekh caalima muftoo daadiyey waxaa noqon dhakhtar waxaa noqon mid booba waxaa noqon burburiye abadan sheekh cimrigaad inta waa ka kooban yahay cimrigu waa yaryahay sheekh cimrigaad wax yar weeye idan marka bal hal fanni oon nafta ka goo muxuun baa laga rabaa ayb baab الاstidاni غayr الsلاam baab alاstidaanu غayr الsalaami wuxuu leeyahay bukhaari wuxuu baab yahay istidaanku iyo salaanta waa kala duwan yihin ma soo galaa waa istidaan aلsalaamu calaykum waa laga rabaa istidaanku salaanta waa ka duwan yahay buu baab yahay xadaثana bayaan ibn camr الbukhaari abu moxamed alcaabid alcaa'id baan rabaa ثiqaة imaam qala xadaثana yaزيid ibn haaruun qala xadaثana cabdالmلك ibn abi sulayman alcarzmi صدوق له أوهام عن عطاء ibn abi rabaxin can abi hurayrata fii man yastadinu qabla an yusalima la weydiye waxaa la yidhi ka waran ruux baa idan weydiiye ma soo galaa assalaamu calaykum buu ka bilaabay muxuu horeysiiyey ma soo galaa qabla an yusalim fii man baa la weydiiye yastadinu idan weydiisanhaya qabla an yusallima intuusan dadka salaamin hoodi hoodi assalaamu calaykum buu ihi wayaa ku jira assalaamu calaykum hadal buu hormariyey salaanta rabe in horayso qaala wuxuu yidhi abu hurera laa yu'danu lahu loo idmi maayo soogal la odhan maayo xataa yabda bisalaad shib intuu yidhahda waa inuu salaanta horreysiiyo ah, loo dhaqaaqi maayo hadda dalma weligii hoodi hoodi assalaamu calaykum yaa ku jira assalaamu calaykum war meesha ma laga guuray assalaamu calaykum mala dhammaaday assalaamu calaykum weligii hawada asagu ha u dhaqaaqi dhafku ilaa intuu aamusa yidhahda assalaamu calaykum ma soo galaa ha u dhaqaaqin leanna waa in la tarbiyeyo wey ruuxii adii kale weligii wuxuu la taagnaan hayaa hoodi dalaq buu la taagnaan haya ayb xadaثna ibrahim ibn muسى alfara abu isxaaq qaala akhbarana hishaam ibn sulayman almakhzumi ضacfi baa ku jira ninka asaga lakina xadiiثuhu can ibni jurayjin waa qawi qawi wey xadiikiisu haddana ibnu jurayj wax ka warinaya ana bna jurayjin akhbarahum qaala samictu caطاء caطاء waa ardaygii khaaska iyo ibn cabaas ibnu jurayjna waa ardaygii khaaskaaye caطاء wey ayb ree magaas daba taagan qaala wuxuu yidhi caطaa samictu abaa hurayra yaquul idaa dakhala hadduu ruuxu soo galo gurigi walam yaqul uusan dhihin assalaamu calaykum faqul waxaa tira laa ha kaba qaadin salaanta sooba geliye maxay salaamtu ayib xataa yaأti ilaa uu la yimaado bilmiftaaxi furuu la yimaado yuusan soo gelahan celi wey xagga isagoo taagan ha soo salaamo ruuxii idankaas oo weydiisto iska wadaaya waan dhex taaganahay ma soo gala waaba dhex jooga sidaaye laga yeeli maya ruuxi bannaanku noqo xagga tag baro wey in la baro salaanta la doonaya idan abu hurere wuxuu dabaqaya xadiidkii amin bada'akum bilkalaami qabla asalaami falaa tujiibu ninkii hadalka idinku bilaaba isagoon idan salaamin yaan loo jawaabin wadaad waxay dhaheen haddii aan iska hor imaado banaanka iska hor imaado watra maxaa lagu beriyey shib iskaba dhaqaaqo war see tahay gacanta ka iska dhaqaaq ilaa waa assalaamu calaykum see layaha u idhaahdo haka dhaqaaq u jawaan bay leeyihin ayib oo hadalba ha u furin waadana waxay leeyihiin salaanta laga radin maayo waa la hadli karaa wuxuu ku yidhi maanta seed ahayeen soo lama fiiceen horta assalaamu calaykum waa la fiiceen waad ka bilaabe wacalaykum salaam dhihi mayse niman waxay falaa tujiibu salaanta yaan laga radinayn weye bay leeyihiin nimanna waxay yaan lala hadlin juuq ba loo dhihin wey idankeeda la xoog bada idinka ya waan hata haddama sheeganayso mayn magaca abu huree fasiraya xadiidka ahaa man bada'akum bilkalaami qabla asalaami falaa tujiibuhu ayib <clears throat> adiga cabdiraxmaan tiri salaanta laga radin maayo eh, laakiin waa hadalka waa loo furahaya haddii salaanta ka weynba laga diida hadalka see u soconaya hadalkiiya salaanta kee khayr badnaa salaanta in la radiyey ay waajibka ahayd haddii aad tiri salaanta laga radin maayo hadalka see u soconaya ah, aniga waxay ila tahay inaan juuq loo dhexayn aniga waxay ila tahay eh? ya markuu dhaco gogol dhigto waxaa tiraa sunadaad ah. khilaaftay sunadii khilaaftay gogoshiina wax ka cun hilibka la kariya wax ka cun dhib ma gartana ayr soo damadeer maxaad waxaa falaa tujiibuhu damiirka ah, sheekhana baa leey ma salaanta u noqonaya mase hadalka ma hadalka wda weydiihaawo jawaabinaa mise salaanta ha ka radina weye yani khilaafku in la fahmaan rabaa falaa tujiibuhu waa maxay ma salaanta ruux looga jawaabin baa mise hadalka loo furan weye cabdisacud waxaa weyaan salaanta yaa looga jawaabi wadaadana la qaba keligii maaha wadaadana waxay dhaheen sufyaana sawri ka mid yahay yaaban juuq loo dhihin wey aniga marka yaan juuq loo dhintaan qabaa ad sunadii goy isaga sunadii goy ninka abumaada guri sunadaa goys ad hadhow iska salaan goy maaha macnuhu saacaddan ha la hadlin wey iskaga ta galabta dhanko dhan salaam calaykum haduu xanaaqan soo qowlwaas saadiga qaat aduu maanta kaga qaada weyde de maanta adug a khalad baad samaysa kadib waad saxaysa hawshii ayib ya sheekh ha si fiican ruux waa in la yar kulleeyo xoogow xoog waa in la yar kulleeyo camal joojin baa jirta xogo dhagaha la yar manoojinaya ruuxa baabu ida nadara bغayri idnin tufqw caynuhu wuxuu baayo ruux hadduu ku wada fiiriyey idan oo daaqadaha iyo baqbaq iyo meelaha duldheer dadka ka in isha laga soo ridi karo isha haddii murji lagaa geliyo ama farta lagaga soo xooro waa bilaa wey ishu waxaa weeyaan konton halaad wey haddii lagaa rido konton halaad ayib waa magteeda wey hamsiin haddii adu aad tida waan qisaasanhayo camdi ahayn waad qisaasan kartaa nin baa isha kaa soo bixin waad ka soo bixin dhakhtarka lageyn ee lasoo tuurhaya idan ishii marka sidaa xurmada u lahayd ee ilaahay xurmeeye ee sharcigu xurmeeyey hadday idadare iyo dhusdhusd ay keento iyo dhasdhas iyo wareeg xun ay la timaado oy cawraadka muslimiinta u dhaco lasoo tuurhaya xurmadu maxaa ka qaaday eedaa iska qaaday ayib marka hawshi baa laga hadlaya xadaثna abuاlyamaan alxakm ibn naafic qaala ahbarna شhucayb ibn abi xamزa qaala xadaثna abu zinaad magacii abu zinaad khatar wey cabdulahi ayo cabdulahi ku dar cabdulahi mudakwan allah ybarik fiikum almadani can اlأcraj cabdiraxmaan bn hormus can abi hurayrata can nabiy qaal nabig wuxuu low iطalaca rajulun mid hadduu soo qoraansado low iطalac hadduu soo qoraasado rajulun fii beytika gurigaada oo fakhadaftahu aad ku faniinto fargan baad ku turtay faniin bixasaatin quruurax ama dhagax yar fafaqacta caynahu ishiisa aad soo rido maa kaana calayka junax wax dembe kuma saaraba iska badala qisaas xataa dembi kaa raaci maayo ayib u fiirsa ayada lama ogola marka guryaha islaamka in daqadaha laga fiiriyo oo wax mamnuuc wey haddii isha lagaa soo rido ishada waa dhiglaan hadur wey lisweydiin maayo xadaثna xajaaج ibn minhaal qaala xadaثna xamaad ibn slmة qaala xadaثna isxaaq ibn cabdالlah ibn abi طalxata can anasin adeerkii wax ka warinaya lannu cabdilaahi ibn abi طalxa iyo anas baa walaalo ah oo isku hooye muslima wada dhashay marka adeerki wax ka wariya taabic jaliila wey qaala wuxuu yidhi anas kaana الnabiyu nabi maxamed wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan oo yusallii tukanhaya faalaca rajul nin baa soo qoraansaday ama isha soo geliyey fii beyti gurigiisa faakhada sahman nabigu leeb buu aatay leeb gamuun buu qaatay min kanaanatii gabayyihiisiibu ka soo qaatay meeshii galkii iyo kolayba lagu sugi jiray leebabka naba kala soo baxay waa khasnadda risaastao kale leebabka khasnadoodi wey leebabkii fallaaro khasnad bay leeyihin la geliyo ayib oo saa garabka loo gasho oo halka lagala soo baxo markaad tuuraysoo kale kanaanadu marka waa khasnaddii leebabka wey ama gamanyada waxaa tidhahda fasdda nabig wuxuu ku aadiyey leebkii iyo gamuunkii falaadhi naxwa caynayhi jahta caynayhi ninkii dhihiisiiba nabiga la aaday soo rab inuu kaga muriyo cararay soo nabiga la beegsanayo rab inuusan fuq siiyo yuu cararay wadaadki ilaahin baa ninkaa badbaadiyey mooye <laughs> nabigu ummadda waa u sheegay haddana markay dhacdana nabigu inuu fuliyo doonayeen waa marada ku dhowey ibnu qayim raxmat ullahi fi kitaabihi aطuruq اlxukmiya fisyaa sharciya wuxuu leeyahay maalig iyo keyrkii iyo cali iyo dad badan buu ka soo goy xadiisna waa deliishaday ruuxu muslim ah ee arka ruux kaloo muslimoo la dulminayo oo dhib loo dhiisanayo ama gaal dulminayo ama muslim mid sheeganaya oo dulminayo asoo weli wax oga qaban kara aan u celcelin u gargaarin indhaha laga saridaa bannaan wuxuu keenay nin baa nin seef ku caysanhaya nin baa nin seef la daba ordahay soo aad uga cararhaya oo ka baxsaday baa mid kale u qabtay dhab wuu soo gaaray wuu dilay midkaa daawan haya raggaas cayrsan haya seebta u iyo ninka ninka qaban haya sayidina cali baa loo yeedhay wuxuuhi kii ninka dilay qisaas ha loo dilo kii qabtay u qabtay ilaa qiyaami saaxa xidhnaado xabsi xabsi daa'im cimriga ha furto kii wadaadkii daawan haye ee sidii kubaddi daawan ragga ninka muslimka la dilhayena labada indhaf laga soo rida buuri laga soo tuuray ibnuqayim wuxuu leeya waa sunat nabi bu ku fadhiistay cali si fiican buu ugu fadhistay shareecada xadiikan ku daliishaday haddiiba guri iyo islaan qaawanoo la yar fiiriyey iyo wadaad marada ka dhacdo oo il dufay indhaha loo soo ridahayo ruux muslim ah oo dhiiggiisi la daadinayo dulmi gartar lagu daadinayo u gargaari weyday indhahaad ku daawanaysa in lagaa soo tuuro wey wakii sheekh habeen dhaweed yidhi somalia o indhaha laga soo tuuro wey markaa iskaga carar hawsha ayad hawl culus bay noqotay ayib marka hawshii xadiiii wey xadiiu u daliishaday ninkii ahaa ibnu qayim raxmat caleyh almihin waa halis wey hawsha ayada ruux muslim ah oo u gargaari karto oo agtada lagu dulminayo inaad yac ka dhihi weyday waa dulmi islaamnimadii bay baabi'inaysa almuslim akhulmuslim maxaa ka mid a ah xadidka alfaadis walaa yuslimuhu walaa yakhdiluh inaad ruuxii hiiladiisa ka baxdo ood garabkiisii ka baxdo ood hoojiso yaa ka mid ah waxyaabaha sharcigu kaa reeba adoo ka hor waxaan soo sheegnay in nin reer banu israa'iil oo dhintay ayaa nebi maxamed xad baa lagaga oofiyey bui fii qabrigii markuu qabriga la geliya boqol shaab lagu dhuftay waxaa leeyay boqol shaago baa kuu qoran la soco ilah ma qabriga dhexdiisa boqol baa kugu qoran qabriga dhexdiisa intaan qiyama la gaadhin intaan jannada la tegin iyo aakhare iyo naar aan la gaadhin hal shaab marka lagu dhuftay baa qabrigoo dhan baa dhembele iyo mugdi noqday madoogaaday qiiq baa socday markaasuu cabaad af labadii ilaahay ogadaa halka xabaa markaasaa la yidhi ilah maxaad ii dishay bui waa tukan jiray oo caabid baan ahaayo wax iga salaad badan ma jirin maxaan eeday waxaa leeya yowman maa mararta calaa madluumin falam tansurhu nin madluum ah oo laga gadaran yabaad soo martay waad u gargaari weyday marka in qabri lagu garaco lagula sugi maayoaakhare lagula sugi maayo barsakhaa lagaaga shaqayn sidoo kale salaadbaad weysela'aan ku tukata adoo garanhaya salaad baad weysela'aan ku tukata adoo garanhaya walyaha dhalinyarada maran baa laga yaba ayagoon weyse qabil kala tukada oo ninay ka xishoon hayaan ninay xurmayn hayaan ay safis galaan allahu akbar man weyse laba duqu ku qancinaya halis wey hawsha iyada ah halis wey alaska ilaaliyo salaad bilaa weyse sheekh isku tukan wax kale hadaad wada gabagabayso derbiga lac ama boorayso ayb halis wey hawsha iyada <clears throat> baabulisti'daan min ajli اlbasar idankan waxaa loo sameeyeyba isha darteed ruuxu maxaa loo yidhi idan ma soo galaa ruuxa weydiiso asalaamu calaykum ma idin iman karaa idanka waxaa meesha loo keena shareecadu u jiraysay inaan indhahaado cawraadka muslimiinta aysan ku dhicin intaasaa loo jidayba alistidaanu min ajli الnadar yani min ajli اlbasar aragga dartii baa loo jiday xadaثna cabdالlahi bn صالح katib الleyث qala xadaثna leyث bn sacdi xadaثanii ibn شhahaab can shl ibn sacdin الsaacidi أkhbarh أna rajula iطalca min xujrin min juxrin cafwan ana rajula nin baa iطalaca ka fiiriyey min juxrin dilaac iyo duleel ama baqba waxaa tiradaba oo fii baabi nabiyi ku yeehay nabi maxamed albaabkiisa albaabka jeexiisii buu ka fiiriyey albaabka mugta mug alwaxyo kale meeluhu iska qabto way duleeshaa waxbaa laga fiirin karaa ama meel duleeshuu ka fiiriyey wa maca الnabiyi nabi maxamed maciisena waxaa ahaa midra mandiil baa ahayd ama mudac midruhu waa bir yar oo lagu xoqda sidii firinkaoo kale ah ama timaha lagu dabo sida dumarkaoo kale ku dabtaan bir yaroo dhuuman buu nabigu madaxa ku shallaysanaya gacanta ku hay yaxuku uu ku xoqaayo bihi midrahaas rasa madaxiisu ku xoqahay nabigu waa ku shanlaysanhay falama ra'aahu الnabiyu markuu nabiga arkay ninkii isha ku haya meesha dulaalka isha ku haya ila isha waad arkaysaay qaala nabigu wuxuu yihi low aclamu haddaan ogaan lahaa haddaan ku arkay o markaad carartay annaka tantadirun inaad sugayso intaan isha kaaga mudahayo latacantu bihi fii caynika aniga low aclamu anaka tantadiruni baa ii qoran aniga laakin tandurunii baa fiican baan filhaya ayib low <clears throat> aclamu haddii aan ogaan lahaa anaka tanduruni aad fiirinayso ad eegeyso latacantu waan duri lahaa ama waan mudi lahaa bihi mididan yarta ama falliiqan fii caynika ishaadan ku mudi lahaa wa qaala الnabiyu bukhaari wuu tacliiqiye wnimaduna xadiidku wa qaala الnabiyu nebigu wuxuu yihi inamaa jucila اidnu idanka waxaa loo sameeyey min ajli اbasari aragga dartii ishaadu inay xaslalaato oysan cawraadka ku dhicin baa loo sameeyeyba hadaabaad intaad adoo albaabkii timaado dadka aad fiirinayso idan idan muxuu qabtay salaamu calaykum walaa idan meshu waa ka baxay sunnadii baad ku tumatay marka ishii lagaa soo rido wey idan waxaa weeyaan shayga xubnahaada markay shareecada waafaqsan yihiin oo dariiqa rabbiga ay ku taagan yihiin xurmay leeyihiin laakiin markay idabda rodaan ay talaalaxaan waa la idbin gacantan keligeed haddii halkaa laga goyo iyo haddii halkaa ay ka godoba halka garab ka godoba meeqo wey magteedu nin hadduu kaa goyo waad qisaasan oo kas kaaga goy kama haday tahayna meeqo wey magteedu konton halaad ayib mise labaatan iyo shan bay ahayd konton ahayd baan u malanaya ayib laakiin hadday wax hadda ka warran wax yar oo adoo kun shilan dhan meelaha hadday xado waa la goyn waa la kici haddaad hore shareecadu gacantii weynada kontonkaa laad ahayd ee magteed intaa la egay hadda maxaa kun shilin lagu gooyey markaana iyadaa lagu xadgudbay oo muxtaramay ahayd oo xubin ilaahay caabudayo toosan bay ahayd waana lagu xadgudbay xaqeeda in loo ofiyo wey ruuxa muslimkaa la caawiyo ee dhibka loo geysta haddana iyadaa waxay noqotay saa'il horehay oo khayaane iyo way aafaysan tahay cudur bay qaaday marka waa in la gooyo la edbiyo wey ayib marka iska eela hawsha ayada <clears throat> xadaثna mxamed بن سلام الbikti qاl أخbarna الفزاrي marwan بن cawية الفزاrي عan xumayd iبn abi xumayd الطaويل عan أنسi qاala iطاaca rajulu nin baa fiiriye oo qooraansaday ka eegay min khalalin duleel min khalalin duleel baqbaq fii xujrati الnabiy oo nabi maxamed qolkiisa ku yaalay gurigiis gurigii nabi maxamed u degana caaisho deganeed baa ku yaallaybu wax ka firiyey fasadada rasuul اllah rasuulka ilah baa ku qumaatay oo ku jeediyey bimishqasin mishqas mishqasku waa caaradda dhuuban wey birta afka dhuuban baa mishqas la yaadaa liibka hadduu caaradiisu aad u dhuuban tahay ama waranka uu maylin yahay waxaa dhuuban oo dhan baa laadaa mishqas waa nasliga caaradda caaradda wey bir caaradeed buu nabigu qaaday kaasuu ishii la aaday fa akhraja arajul ninkii baa wuxuu bixiyey ra'si wuu cararay ninkii baxsay madaxiiba la baxay ayib baab idaa sallama arajulu cala arajuli fii beytihi nin hadduu ninkana gurigiisa kusoo salaamo xadaثna cabdالlahi بn صالح katib الleyt qala xadaثnii leyt bn sacdi can khaalid ibn yaزيid aljumaxi ثiqaة faqih imaam can saciid ibn abi hilaal laa ba'sa bih ila anahu tagayara fi akhiri cumrih can marwan ibn cuثmaan ضaciif ana cubayd ibn xunayn abara xadiiku dacfigaas dhib mal xadiiku duruq fara badan bu le waynu soo mara haddaynu marin xadika abi muusa wey can abi muusa qaala ista'dantu calىa cumar cubayd ibn xunayn asagu waa nin iqa in sha allah can abi muusa qaala ista'dantu calىa cumara cumar baan idan weydiistay falam yu'dan lii alaaa saddex goor baan lay idmin buur faadbartu waa iska laabtay waa daba jeediyey faarsala ilaya waa iisoo farrin diray cumar ishtadama waxaa kugu adkaaday calayka dushaada an taxtabisa inaad ku xanibnaato calaa baabi albaabkayga ma waxaa kugu adkaata ina albaabka saacad iska taagnaato ma iska joogto aggeed orti waalka soo booqatay xuguu mashquulsay iska sug ma inta saac kugu adkaatay xumaan iyo nacayba ah inaad nacabta u cararto soo ma ah cumar hawshiibu ka dagaalsan yahay iclam ogow buu i ninkii la cumar haddaan ahay ana الnaasa kadalika yashtadu calayhim an yaxtabisuu calaa baabika haddaad saa yeeshay adna waxaad ogaataabo dadku hadda kadib albaabkan inay dhibsan doona inay taagnaadaan hanjabaad wey aduu haddaad albaabkayga ka cararayso anuguna sidoo kale baan ku yeeli doonaa weeye qawqow baan ka siin juuqa waan ka dhaaqahaya almucaamala bilmil ayib iclam ogow bur ana annaasa dadku kadalika sidoo kale yashtadu waxaa ku adkaan doona ama ku adag ba calayhim dushooda an yaxtabisuu inay ku xabnimaanaadaan calaa baabika albaabkaad wuxuu ihi haddaanahay cbdulahi bn qaysaa maaha cumaru saad u qaatay maaha nacayb iyo dhibsa aan ku dhibsanaya ma ahee sunnaan dabaqa anugu faqultu waxaan dhihi bal saamahe inaan taagnida diidanahay ista'dantu calayka alaaan saddex goor baan ku ihi ma soo galaa bal wuxuu idhi assalaamu calaykum hada cabdullahi bnu qays markaas la maqli waaye wuxuu ihi assalaamu calaykum hada abu muusa waa loo bixi waaye assalaamu calaykum hada alashcariyu waan loo bixiy iska dhaqaaqay abtirsay oo magaciiso saddexan sheeg oo kunyada sheeg cumarna waa hawl ba haysatay ayib falam yudan lii liima idin buu ihi faraajactu waa iska laabtay maxaan demben ogala anugu cumar wuxuu ihi miman samicta haada yaad ka maqasho warka asaga yaa kugu yidhi saddex koor idanku hadduu kaa dhammaado iska noqo xaggeed ka keentay faqultu waxaan i samictu min الnabiy laa min abi bakr walaa min hayrihi nabigaan ka maqlay rasulka ilah baan ka maqlay xabiibukaan ka maqlay faqaala wuxuu ihi asamicta min الnabiyi maa lam nasmac cabdullaahi oo maadoo naga yar baa nebi maxamed annagii ag joognay sanadkii toddobaad ama lixaad baa timide ayib oo adoo muhaajira dhaxal kaga soo dhacday nimankii xaggaa iyo madiine xabasha ka yimide annagii nebi maxamed kala soo jirinay ilaa maka ka soconnay baa garab taagnay cilmigan keena way xagad keentay alaabu cumar la soo baxday indhuhu ku gubay wadaadku wuxuu ihi lain lam ta'tina haddaadin ii keeni calىa haada arrintan aad sheegatay bayinatan bibayina caddayn laajcalanaka waxaan kaa yeli buui nakaalan biijin baan kaa yeli yani waxaan kugu samay ciqaab hadda kadib laga cararo oo la yidhahdaa ninkii nebi maxamed wuxuusan hobin ka sheegaay bakoorada u diyaarsan waa laga cararo wax lagu cibro qaataan kaa dhigi buui nakaalku waxa weya ruux inaad la ciqaabo sida hayrkii lagu qowsqaataan sooma waxay tiradaa weysha gawrac bay dheheen dib kuusaatee maxaa yeelay weel hadii lagoy dibi melgii baa galay dib maa sheegi lanna bini aadamku neefka dhadib bay jecel yihiin meesha basharku ay jecel yihiin ruuxa labkay jecel yihiin waa cagsiga xoolaha kalow xoolaha ma kala dhaqanaya waxaa la jecel yahay hashu inay nirig dhasho oy sacu weyl dhalo oy ceesaantu waxar dhasho oo sabeentu ay nayl dhashay jecel yihiin laakiin bini aadam waxaa la rabaa <laughs> inay ay labdaadaysaa la doonaya gabadhu hadday dhowr dawado gabdha isku xijis malgeed baa gala dilka laga goosanaya halis wey intoli qaraaba heshe mooye ah, ilaahay baa keenay faraha ka qaad sida islaamta carbeed islam carbeed baa ninkeed lix dawood bay u dhashay ninkii qabay markaasuu naag xun baatay dib dambaba agtaada mari mahayo waxay tiri gabdhuhu xaggaaday ka yimaadeen waxaanoo gabdhaa adaa watay tiri adaa dhalay sababay tiri anagu beer baa nahay tiri beerna wix lagu ridaa ka soo baxa haddaba aslaaxii jabaal intaad xaxaadato aad xoogu biyo kusii diso geley baa ka bixi bay tiri sisin baad kusiid sisin baa ka bixi quwax khasab baad ku quwax khasab baa ka bixi eh, yar baad ku abuurtay ama masegacaddi waxaa tiradaba iyada baa soo bixi digir idan waxay tahay anagu xarsi baa nahay nisaa'akum lakum beer baan nahay dhibkii waa aafida adigu ordi soo daawo bay tiri adigu ayib masaasaa tu kala guursaday gabar bu dhalay uu toobad keenay warkii waa joojiyey marka hawlahaas caqligaa laftiga waa loo baahanya <clears throat> waaya idan wuxuu la ajcalanaka waxaan kaa yeelay nakaalan cabsiin iyo baqdin baan kaa yeelay dadka dambe ay kaa cararaan oo laga biiqo fakharajtu waan baxay buu ihi xataa aataytu ilaan u tegay nafaran koox oo min alansaari aw ah juluusan fadhiya fi lmasjidi masaajidka nebi maxamed fasa'altum waan weydiiyey istidaankii saddexdaa baan weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen aw yashuku fii hada axadun ma ruux ka shakisan baa jira nabigu inu sidaa yidhi sidiisba ansaar meeshay taagan tahay ma ruux maanta ka shakisan cumarna maba ogaba ansaarna waxayba taagan yihin ma ruux muslim ah oo arrinta ammaanta ogeyn baaba jiraba oo shaki ka qaba kafya kala dhir waa la kala tegey faahbartum waxaan u sheegay ansaar bima qaala cumar cumar warkiisi <laughs> ansaarga warlaan bayd haysatay bur ballow hela cumar dabanta u tagtaan bukaabadan taqaan faqaaluu waxay dhaheen laa yaquumu macaka ilaa askaruna cid ku raacaysa ma jiraan walaa oday weyn baan ku raacaynin walaa sacad walaa kheyrkii wiilkan u yar baa ku raaci ku maqrati furahay faqaama maci waxaa istaagay abu saciidin aw abu mascuud sida raajixa waa abu saciid baa raacay abu mascuud waa shaku raawi wey ilaa cumara buu u raacay faqaala wuxuu yihi kharajnaa maca الnabiyi nebi maxamed baanu la baxnay haddaan nahay abu saciid wa huwa yuriiddu doonahaya sacad ibnu cubaada soo booqanay xataa aataahu ilahu rasuulku sacad u tegey fasallama nabigu waa salaamay sacdii gurigiisii falam yuudan lahu looma idmin uma sallama aalia dabadeetna mar labaad buu salaamay uma aalia mar saddexaad falam yudan lahu saddexdayba lama idmin saddex goor bur assalaamu calaykum ahl albeyt u soo galaa shib nabigu waa loo aamus mar labaad mar saddexaad faqaana wuxuu ihi qadaynaa maa calayna wixiina saaraa waa gudanay nabigu warkiis waa caddeeyey khilaafka marka laisku hayey meeshan khilaafka laisku hayey xadiidku wuxuu xoojin dhan buu xoojinaya culamada waxay leeyihiin adiga isti'daanka idanku saddex goorba waajib kugu ah haddaa intaad ruuxa mar tirahda assalaamu calaykum ma soo gala aad laabato khaladadaa iskale mar labaad baad salaantay assalaamu calaykum ma soo galaa laguma idmin haddaad laabato khaladkaadaa iskale mar saddexaad markaad gaadho wixii ka dambe waa absaxan tahay idan haddaad dhaqaaqo waad idmanta haddaad dadka waad sii joogi kartaa waad ku wadi kartaa ilaa assalaamu calaykum war naga furaadee nidhi maxaa u dal leedihi ilaa lagaa fur waa taagnaan kartaa bay leeyihi saddexu laakin waa intii waajibkaada ku saarayd wey wixii ka dambeeya adaa khiyaar leh culamadu waxay leeyihin ma ahe saddex markay dhammaato ma sii taagnaan kartid oo lagu garaactaa sii taagnaato biyaha lagugu shubay bilacadda dadku way ku maqlahayaan waxaa lagaaga meesha ka dhaqaaq dadkaa shaqo dhagaysana soco maxaa meesha ku dhagay saddex korba n dalabtay waa lagaa furi hore dhaqaaq waddada laba ka dhig xadiidka laakin wuxuu taageerayaa qolyaha leh saddex baa waajib wixii dambe waa fasaxan yahay nabig wuxuu hi qabqadaynaa waanu gudana maa calayna wixna saaraa laakiin wixii dambe waa fasaxan baa laga qaadanaya meesa ahayn wixii waajibkaa saddex bay ahayd wey inta kale maa calayka ayib wadaadana waxay lein waxaasoo dhan ma jiraan hadduusan saddexdaa wax ka sii ay jirto nabigu maba xadeeyeenba nabigu maba xadeeye wadaadana waxay leeyiin ma aheen nabigu sooma dhihin martigelyadu waa jaa'iza yowmin iyo saddex beri wixii ka dambeeya waa maxay waa sadaqa aday sadaqa ku tahay sidoo kale waxay dhaheen saddex beri baad saddex istiidaan baad xaq u leedahay oo waajib kugu ah wixii ka dambeeya adaa khiyaar leh nimanna halkaasi ka baxeen idinka kada rajaxanay uma rajaca nabigu waa laabtay qadaynaa waxaanu gudanay maa cayan wixii nasaara uma rajac waa laabtay faadrakahu nabiga waxaa ka daba tegey sacdun waa ka xadidka daan kuu sheegahay faqaala wuxuu uhi ya rasul rasuulka ilaahayow waladii bacaثaka biاlxaqi allah xaq kula soo diray baan ku dhaartay maa sallamta maadan salaamin min maratin hal marna maadan salaamin ilaa wa ana asmac mar kastoodna salaamaysa waa ku maqlahayay waa ku dhegaysanhayay wa calaykum asalaam waramat hoostaan ka gurahayay waa ducaysanhayay wa aruddu calayka waana kuu jawaabhayay asalaamu calaykum waraxmat ullah ma soo gallaa wacalaykum asalaam waraxmat ullah bes waa ku aamusa ayagu soo gal ma dhahaynin bu lakin salaanta hosta ka buufahay maxaa saa u yeeshay walaakin axbabtu waxaan jeclaaday buu ihi an tuksira inaad badiso ama an tuksira inaad badiso min asalaami calaya wa ahli beyti salaanta inaad ma ilaa shan goorna salaantay afar gaadhaan rabay buu ayb wa ahli beyti iyo ahli beytkay yani ahalkaygi iyo carruurtaygi iyo xaaskaygi anigaba inaad dhowr kuna salaanto oo salaan nabi naloo aqbalaan rabay buui ee waa ku maqlahay nabi maxamedo faqaala abuu muusa dhihi maysid sacad baa sidan sameeyey nabiguna waa ka yeelay dhihi maysid nabi maxamed adugu baab ma tiine ruuxa marku u horraysa dad maqasho guriga ka fur ha wareejini haddii anuguna salaantii wadaadkan rabaa ha ku celceliyo sidii sacad kaa socon mayso nabi maxamed adu waa kala duwantihin salawaat ullahi wasalaamu calayh faqaala abuu muusa wuxuu yidhi wallaahi in kuntu laamiina calى xadiiثi rasuuli اllah markuu intaas abu saciid u jawaabay oo markhaatigu u furay waxaa hadalkii qabsaday abu muusa oo ninkii hadaayo loo dhaartay ah wuxuu ihi cumarow ballanku helaya xadiiska nabi maxamed aamin baan ku ahaa bur lakin adaa i tuhmay suxun baad ii gashay waxaanan hubin kuma sheegeen buur wiilka yarka markuu makhaatiga furay maxaad madaxa la lulaysaa anigoo ka weyn ba hadaayo kuu diiday ayb waa la garramaya raggu isdayn maayaan faqaala abu muuse wuxuu ihi wallahi ilahi baan ku dhaartay in kuntu waxaan ahaa la amiinan mid aaminka oho ilaalin og calى xadiiثi rasulillah nin lagu aaminan ahaa ma'muun baan ku aha wey amiin waa faciil bimacnaa mafcuul ah bimacnaa ma'muun baan ku aha nin lagu aamina cala xadiiثi rasulillah beenna kuma jirta hawsha ayada faqaala wuxuu ihi ajal ballanka ilahi waa tahay amiin waa tahay walaakin axbabtu waxaan jeclaaday an astahbita inaan sii sugto wixii inaan sii hubsado kuma tuhun buur bal wuxuu walaakin laa atiimuka buui ballan kale kuma tuumine waxaan diidanaa buui mid kastoo tacbaan oo sakaraada kuwan reer ciraaqa soo ruclayn doono iyo taabiciin dambeo iman doono iyo khuluuf baas iyo inay hadhow mid kasta marka xujo la weydiyo dhamma maxamed baa yidhi uu la soo boodo oo ay ku been abuurtaan markay laakiin ogaadaan ninka nebi maxamed wax ka soo guulaa in la dhihi soo soc haddii kala bakoorad waa laga carari meesha iyada ah nina suban baa wax sheegi cumar marka aad u caqli badan bu ah diinta ilahi subxana wa tacala ku ilaaliya adiga kuma tumin buui aamin baad naagtaana ka tahay laakiin hawsha inay sii sugnaato walaakin liyadmacina qalbi baa rabay nabi ibraahim baaba yii aaaala awalam tumin qaala bala walaakin liyadmacina qalbi intaan baan ka rabay maxaan xumeeyey taa allahu abimusow ubay baa xanaaqay cerka tegey ubay bnu kacab oo ansaari ahaa ayaa isna yimid wuxuu i yabna alkhaaab laa takun cadaaban cala asxaabi maxamed buu ku ii ubay baa kulaaday markii loo sheegay in xadiid abu muusa uu wariyey uu cumar isaga ka taagay oo yii bahaadikanso oo ka xanaaqay ubayi nin kurub ahaa asagaana ishbaaray oo ducadiisa loo abalay wa hadda kor baa idiin soo sheegay wuxuu ilah waxaan ku weydiisanaya marka nabi maxamed cudarka iyo xanuunaha iyo ruuxa ku sabra ajirkiisa nabigu in badan ka sheekeeyey wuxuu ilah waxaan ku weydiisanayaa qandho aan jihaadka iga reebin oo haddii weer la gelhayo weligiiba aan iga reebin jamaacada masaajidkan aan iga reebin jirkaygan aan ka bixin bui ajna ii diidin ajna aan iga reebin jihaadna aan iga reebin jamacana ini diiday lakin shirka aan ka bixin dahab wuxuu leeyahay markii dhowr sano uu joogay xanuunkii badnaayaayey waxay taiirisay oo raadaysay dhabaacadiis gaajada badan daalka fara badan xanuunka fara badan ee joogtada ah dabceeda wuxuu ka bedelaya dulqaadkaa kugu yaraan waagi dambe nin kulbuu noqdo oo isfiilita qaba waxaad u taqaanaan ubay ibnu kacab laakiin <laughs> ayb almuhim uu u yimid wuxuu yidhi ya bna alkhataab yaa amiir muminiin iyo yaa cumar ma dhihin wuu ka bila ybna khaaab warina khaaabo maxaan ku weydiiyey laa takun buure cadaaban calaa asxaabi maxamed nabi maxamed asxaabtiisii cadaab iyo masiibaha ku noqon haddaad wax taraysa gaalada iska dhici buur ama akhyaarta nabi maxamed iyo xertiisii iyo ahlulahi almukhtaar la doortay ee diinta rabbi dhiiggooda u day inaad mid kasta boqorad u bilgisay waa qalad buuri boqorada la aada reer ruum iyo reer faris iyo aggaa la aad iyo kuwa yarka soo rucliyey wuxuu i subxaan allah ubay halkaasa ka bilowday ilahay baan ka maangalay bu ina asxaaba maxamed aan ku noqday cadaab wa inamaa samictu amran faaratu an astabita xadii baa soo gaadhay xogow inaan hubsado baan dabceen mooye seen cadaab idinku noqon kara nim raalli ahaada xaali xumn bu cumar anoo boqoraad ilahata xabsiga tag baad adu dhihi lahayd waaya wiilka hadlay hala xidho waxaas ma yaqaanaa saxaabadu wadad walaalo garanaya waxaan addunyada waxay tahay ayib xadaana sulaymaan ibn xarb sulama b b asdi baabu ducaa rajuli idnhu ducaa rajuli ninka weeriddiisa loo yeedhaayo idnuhu waa idankiisa rux hadaad u yeedho soo geli guriga suga suga iyo soo gelina soo garca lagaa yeli maayo sunada ka fiirsa adoo laftikaadu adoon hawshii diyaariyay wadaadahaas kugu yeedhin hawshii diyaari wixii albaabka furan wadaadaha u yeedh laakiin intaad soo kaxayso albaabka suga wax yar shuway shuway hala kaxay shuway lagaa yeli maayo hore in loo gala xaq loo yahay adaa khalad ka sameeyey ayib haddii laakiin lagu celiyo lagu sheelo waa inaad istaagta la raba waa dardarta ma ah si kastaba noqotay waxaa weeye ruux haddaad u yeedho yeedhidaad u yeedha baa idan u ah bimacnaa guuga imo haddaad tiri waa u fasaxan yahin ruuxii ayib xadaثna sulayman ibn xarb alasdi qaala xadaثna shucba ibn اlxajaaj can abi isxaaq asabic can abi aws can cabdlah bn mascuudin qaala ida duciya arajulu ninka haddii loo yeedho faqad udina lahu waa loo idmay haddaan kuu yeedho yeeritaanki soo raacdaayey waan kuu idmay riwaaya caddaynaysa weliba ruucii kuu yeedhada soo raaca shardi ah haddii intaan kuu yeedho aad ka hadho ood hal saac kadib aduu qaraaf qaraaf laga timaado idan ba marka lagaa rabaa laakiin ruuxii kuu yeho adaad la socoto daba socotaa laga qaala xadaana cayaash xalay baynu soo maraynay xadaana cabdlacla ibna cabdilacla xadaana saciid ibn abi caruuba min ahbat الnaasi fi qataada can qataada ibni dacamata saduusa can abi raafic almadani can abi hurayrata can inabiy qaal ida duciya axadukum waa kana midkiin haddii loo yeedho fajaaa maca rasuuli shardi wey o fajaa uu yimaado maca rasuuli ninkii loo soo diray buu la yimid soo raacay wiil baa laguu soo diray nin kalaa laguu soo diray nin reer katisma laguu soo diray wadaadkii laabaa ku ina keen asagii baad daba socotaa wiilkii baad la socotaa idan rasuulkii laguu soo diray ad la socotaa fa huwa idnuhu itibaacaas aad la socoto ninkii laguu soo diray baa idan kuu ah idan labaad sugi mayse xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qاaل xadaثna xmاad بن سلمة abu سلمة الbصري عن xabيب بن أbي ثاaبت عن هiشhام بن xasاn min abat الnaasi fi ibni siriin hishaam dabaqadan haduu dhaca inta badan ninkaas wey min abat الnaasi fi ibni siriin ibni siriin waa muxamedka meesha ku jira wey can muxamed ibni siriin abu bakr can abi hurayrata can الnabiyi qaal rasuulu الrajuli ninka rasuulkiisu fariintiisu ida rasuul nin kale u diray idnuhu idankiisi wey fariinta aad walaalkaa u dirtay fariintaasaa walaalkaa idan u ah hadduu soo raaco rasuulku waa ruux la diray wax kastoo la diray wey ilan rasuul nabi maxamed alul waa la diray min allahi baa laga diray ilahay baa soo diray dadkan diintan gaadhsii baa la yidhi idan waa rasuul fajaءa الrasuul sal اlه alay waslam isku dhim sidii uun wadaadihii waxay dhaheen meel kitaab manhaaj lagu akrinaya mise muxuu ahaa kitaab lugaya wadaad quruxsan oo gar weyn oo cumaad weyn u duuban tahay oo jeene qarsan oo qaal seefoo qaasha ka taagan tahay oo baa soo fadhiistay ulbiixaana wato geeskaas wadaad kitaabka akrinaya xoogo wuxuu yesho maanta waxaa meesha soo fadhiistay nin aad u weyn oo khatar ah wixii aad maanta jebiso ama meel kaga istaagto waa lagugu qabsan doona malaggaa baa galay nafti baa qabatay idan wuxuu akhrinhayey buu wadaadkii wuxuu soo maray rasuul oo bimacnaa kii loqowgaa ah oon kii nabiga aan ahayn ta haddaan ahayn oo kale ah wadaadkii xagga fadhiyay garhka weyn wuxuu hi allahuma salli wasalam cala alih waa fashil ugu jirta marka wadaadku waa fashilmay marka wuxuu uhi xiray geedku hoos mala buri wadaadkii wuxuu lahlayaa xerta dhegeysanaysa geedku bimacnaa geedkan weyn ninkan weyn buu ninka u jeedaa hoos ma laha bimacnaa cilmi ma laha wey waa laisku daba xulaya meesha ragga hore waa la isxaabin jiray raggiina hadda soo ruclaynaya hawsha ma aha ayib marka rasuulka kaasaa loo jeedaa xeray hadda geedku hoos mala wey xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qاaل xadaثna cabdالواxid بن زiyaad qاaل xadaثna cاasim cاasim الأحول qاaل xadaثna محamed بن sيrيn can abi الcalاniية waa iqa wey qaala wuxuu hi taabicigaas ataytu abaa saciidin abaa saciid baan u imid fasallamtu waan salaamay falam yudan lii layma idmin gurigii uma salamtu mar saddex labaad baan ku celiyey falam yudan lii layma idmin uma salamtu aalia mar saddexaad baan ku ceshay farafactu sawti kor baan taa u dhawaaqay tada saddexaad waan dhawaaqay w af baan furtay wa qultu waxaan idhi assalaamu calaykum ya ahl addaar war gurigeeda joogo buui ayib aad baan u dhawaaqay buui ya ahl addaar daarta ahlkeediya salaanta laga qaba buri aan laga fara bur falam yudan lii tii saddexaad ma fatanaxaytu waan iska fogaaday waan durkay naaxiyatan dhinac baan u durkay faqacatu waan iska fadhiistay albaabkii aan taagnaay intaan ka dhaqaaqay baan xaggoo kale iska yoxobsaday fakharaja ilaya waxaa ii soo baxay hulaamu wiil yar wiil ama addoon baa ii baxay khaadim faqaala wuxuu uhi udkhul soo gal adeer soo gal fadahaltu waan soo galay buu ihi faqaala lii abu saciid abu saciidna waa raggii xadiisul istidaan wariyey oo cumar raggii hadda haystay weeye wuxuu ihi amaa inaka haddii adugu low zidta aad ka kordhin lahayd saddexda haddaad mid afara ku dari lahayd lam yudan laka laguma idmeen mar afraad haddii la asalaamu calaykum soo gala waan ku caydhan lahayn buuri idan abu saciid marka fahamkiisa wuxuu taageeraya qolihii yidhi saddex basaad leedahay wix ka dambeey wax ka dambe ka dhaqaaq dii kale bilaacda lagugu shubahaya idan fahamka saxaabiga hadduu xadiidka taageersan yahay asagaa u haboon in la raqaato oo maxaa yeelay fiqu saxaaba iyo tafsiiru saxaabi isagaa ka awlaysan wax kastaba maa lam yukhaalif daahir alkhabar haddana daahir alkhabar ma khilaafsano waa ku cadya idan marka saddexdaasaad ku eg tahay wixii ka dambe iska dhaaq ama xagga iska fadhiiso ayib fasaaltu haddana waxaan weydiiyey haddaan abalcalaaniya eh, ahay can ilawaciyati weelasha wax lagu shubto weelasha biyaha lagu shubto ee timirta lagu qoolshto ee sharaabka lagu diyaarsadaan weydiiyey falam asalu maana weydiinin bu can shay una weelasha ka mida ilaa qaala wuxuu dhihi jiray xaraamun waa xaraam ashuunka ka waran xaaraan weeye geedka weynee salka laga qoray timirta ka waran xaaraan weeye yoocadikeeda ka waran xaaraan weye ka barmeelda iga shanay weel kastoon sheego wax lagu qoostoo dhan wuxu hi xaaraan wey ayib xataa sa'altu ilaa aan weydiiyey buna can iljufi jufiga baalka loo yaqan jufiguna waa sibraar qaybtooda la goyo wey sibraarku ama cokadu af dhuuban bay leedahayoo meeshii gacanka ahayd oo lagihii neefka lagu lsraaku mut waa neef adhe ama neef hargioo la xidhay wey la tolay ayib marka meeshan intan dhuuban ba la goynaya wax ballaaran buu noqon hayaa judu marka waa sibraar inta kore la gooyo wey oo cagadhuubadan hadda biyaha ku cabtaan kale qaybta kore la gooyo marka waad fahanteen bay la tahay ilcagadu afka u dhubanta soo maaha tanba waaba tanba maa intaa ka goo jufu wey markaas saasuu u jeedaa saxaabigu ee taabicigu faqaala wuxuu ihi xaraamun asna xaraam wey faqaala muxamed wuxuu ihi musiriin yutakhadu waxaa la yeelan calaa ra'sihi idmun yani kaa jufiga ah ayaa madaxiisa waxaa lagu xidhi harag ama maqaar baa lagu xidhi fayuuka markaasaa la laadin buur ama meesha lagu xidhi jufig maainta la samaynaya waxay sameeyeen buur afkay ka xidhaan oo maqaar baa inta lagaga xidhaya kadibna waxaa looga dhigaya xarig afka lagaga ninguxo lagaga daharo idan axaadiian macnahan hadda uu tilmaamayo sheekh abu saciid waa mansukha wey waaga hore nabig sal slam waa u diiday saxaabada iyo kheyrkood baa u diiday in weelashii hadda ku hor biyaha lagu kaydsan jiray bimacnaa timir baa lagu ridayaa dheri ama ashashuun habeeney ku baryi kadibna way kari khamray noqon ka dambe way kullaan markaasay cabbi jireen cinab bay noqon idan weelka waa weel ceeyinoo usan meel af ka neefsanaynin idan way khamr isku bedelhayaan min baabi sadi daraa'ic si wadiiqaha xunoo dhan loo joojiyo saxaro qodheed baa laskaga taraa qoriqiiqa lafta turaa buu nabigu yuri sal slam wuxuu yihi weel weelasha waaweynaa ee nooca ahaa eed biyaha ku shuban jirteen eed timirta ku qooshan jirteen eed cinabka ku berin jirteen o dhan mamnuuc wey ma isticmaalan weelalka cusub samaysta baraayadan wadiiqa xun bay idin geenaysaa markay laakiin saxaabadu wax kala fahmeen oo hawshii kala garteen muskirka iyo hayro muskirka waxa xaaraanta waxaan nabigu waa u fasaxay halkaasuu nabigu la galay salawatu waslam aleyh <clears throat> yutakhadu waxaa la samaysan calaa ra'si kan jufiga korkiisa madaxiisa waxaa lagu xidhi yani idmun baa lagu xidha ama udmun baa lagu xidhi maqaar ama leelan ama harag baa lagu xidhaya oo fayuulka markaas afka lagaga ningacaya see lagu ogaan marka hadday biyuhu isbedeleen oo ay khamroobeen wuu dilaacis barabka way kari baas naqaskii abuur ka baxayaa dilaacinaya weelka afka laga ningixibu waa la celin buu naqaskaa lagu celin hadday khamro tahay way dilaaci fadha ka dilaaci oo sira kuma celin karaba hadday biyo caada yihiin waxba noqon maayo anas marka maxamed sirin baa fiqigaasu meesha keenay baab kayfa yaquumu cinda albaab markaad idanka ruuxa ka dalbayso albaabka qaabkay u istaagi ma bartankaa iska istaagi markaasa ilaa raarta ad arki mise dhinac baad xoogo isku dhuubaysaa oo dhinac u istaagaysaa dhinac u bayraysaa xadaثna mحamed بn cabdالعaزيiز alcmrي الrmli صدوq yahi qاala xadaثna baqية بn الwlيd ثiqة imam ila أnahu mudls tdriis taswiya qاala xadaثnii mحamed بn cabdالرaحman alyaxsubi وثqhu jamاعة وqاla fi التqrيb صدوq idaa marka baqiya ibn اlwaliid tadriiskiisi waa laga nabadgalay oo xadaanii buu yihi maxamed waa u jeedaa axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya dhan muxadiintu waa warkaas baqiya baqiya axaadiistiisu laysat naqiyay dheheen saafi ma ah waxbaa ku jira fakun minha calى taqiya weligaa iska ilaali dareen a kugu jiro baqiya meeshii weli iska soo orad maaha baqiya wuxuu yaqaanaa inuu wax sulxiyo inuu wax kuu qariyo inuu xoogow kuu faaso isku kadumiyo marka fakun minha calى taqiyahu qaala xadaثanii cabdالlahi bn basrin saaxib الnabiyi qaala ida ataa baaban nabi wuxuu yihi idaa ataa baaban hadduu midkiin albaab tago yuriidu uu doonayo an yasta'dina inuu idan weydiiso lam yastaqbilu yuusan qaabile yuusan meesha bartanka ku aadan u istaagin albaab baa timid aad doonaysa inaad reer kilaa tiraa ma soo gala idan baad doonaysa lam tastaqbil umaatiga iyo meesha bartanka ku aadan guriga bartankiisa iyo reerkiisa qolka jif ku aadan ha istaagin dhinaciisu istaag idaa ataa markuu yimaado baadan albaab yimaado yuriidu doonaya istadina idan weydiisa lam yastabilu nabiga muusan qaabili jirin ama cabdulaahi muusan qaabili jirin jaa laakiin wuxuu iman jiray ymiinan jaa wuxuu qaban jiray way aadhi jiray yamiinan midig iyo washimaalan bidix ama bidix u ama midig u fain udina lahu falamru waadixun falaa nuuduuqa wey haddii laguu idmo haddii soo gal wa ilaa haddii lagaa dido shibba lagu yaado insarafa nabigu waa iska gadoomi jira ama ruuxaa gadoomo iska noqo ma dhib baa jira berri haddana noqo haba ka daalin ba adugu baabu ida ista'dana faqaala xataa akhruja ayna yaqcud idan baa ruuxu weydiisata wuxuu ku yidhi laakiin ilaa aan ka soo baxo ilaa aan ka soo baxo ku yidhi soog buu la suuga lagu soo socdaay xaggeed fadhiisan ma albaabka bartankiisa fadhiisan mise dhinaca u baydhaysa xadaثna cabdالlahi bn salح katib الleyt qaala xadaثanii ibnu shurayx baa aniga ii qoran laakiin abu shurayx baa fiican xadaثanii ibnu shurayx baa aniga ii qoran laakiin xadaثanii abu shurayx cabdالraxmaan ahaabaa qoran yaa fiican waa nin fiqo imaam أنhu samca waahid ibn cabdالlahi الmacaafiri buu maqlay ثiqatna cabdالlahi الmisri yaquulu xadaثanii cabdiرaحmaan ibn caawiya ibn xudayj waa maqbuul ninka asaga ah can abiihi aabihi buu ka warinaya oo mucaawiya ibn xudayj saxaabi ansaabi jaliil ah qaala wuxuu yihi qadimtu waxaan u galay calىa cumara haddaan ahay mucaawiya radi allahu tacaala canhu fastaadantu caleyh waa idan weydiistay ma soo galaa baan ku idhi faqaaluu waxay yidhaahdeen lii aniga waxay u dheheen dadkii guriga joogay makaanaka halkaada joog waxyar sug xataa yakhruja ilayka ilaa cumar kuu soo baxo sug dhaqaaqin faqacadtu waxaan fadhiistay qariiban meel u dhow min baabi albaabkiisa albaabku meel u dhow fadhiiso intaa ruux garcaad meel kale iska fogaato hadhow ku dulmano wareego intuu agga agga furiy kuwaa iska laabto ruux halis wey hafogaanay wey meel laga ar kala fadhiiso kabdhoodkan dadkaa u fadhiisan adhaaf bartigiisaa fadhiisan ee lagu turanturooni oo lagu derderin meel fog oon laga arki karin ha tegine soo dhawow meelahan adaafka kiisa fadhiiso ayib bukhaari intaasuu ku fahansiinhaya qaala wuxuu ihi fakharaja ilaya cumar baa ii soo baxay fadacaa bimaain biyu weysu codsaday fatawada'a markaasuu weyse qaatay uma masaxa markaasu biyihi marsi calaa khufayhi labadiis khufay qabay bimacnaa khufayn buu qabay wuu weysaysta markuu lugaha barhayo wuu masaxay oo ma dhaqin lugihii intuu siiba lugihii ma dhaqine korkuu ka masaxay isagoo khufaynkii qaba cumar baasaa yeelay faqaala wuxuu yidhi marka mucaawiya yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodiio amin albawli haada min albawli haada yani weysadan maadoo soo kaajay baad weysanaysaa bimacnaa masaao iska weyse qabay baad weyse cusub ka dulgeynaysaa mise intay weysadu kaa jabtay oo soo kaada ama soo saxaratay ba haddana weysadii haddana aad ka masaxaysaa lugaa dusheeda masaxaysaa qaala cumar wuxuu yihi min albawli aw min hayri ama kaayadii ama hayrkeedba weysada waa jabta la soco weerto ama saxaraa aad ka weyse qaato ama aan janaaba ka weyse qaato aan soo qabaysto aday kuu taallaa ama aan ka weyse qaato hilib geel ama aan ka weyse qaato kaadi wixii la mid idan waxaa weeye weyse hore ma sii qabin bimacnaa waa masaxanaya marba haddaad khufeynka markaad gashanayso hore ku gashatay oo daahira waa masaxanaysaa sii maysid koraad ka masaxaysa intii maalin ah yowm waleyl haddaad tahay muqiim musaafirna saddex beri ayib bukhaari intan o dhan hadda wuxuu ka rabaa faqacadtu qariiban min baabihi intaasuu ka rabaa baabu qarci lbaabi albaabka kawntiisa baabi in la kawn kara baabka qowqow laga siin karo faraha lagu garaac kara cidiyaha xadaثna malik bn ismaaciil ibn dirham ثiqة imaam qala xadaثna muطلب ibn ziyad صaduq aw ثiqة qala xadaثna abu bakr ibn cabdillahi asbahani majhuul اxaal can muxamed ibn malik ibn muntasir majhuul اxaal asna can anas ibni maliki walxadiiثi shawaahidun yasixu biha xadiidku shawaahid ileh fara badan oo ku asaxayo waana mashhuur cinda almuxadisiin can anas ibni maliki ana abwaaba الnabiy nabi maxamed albaabihiisu iyo guryihiisu kaana waxay ahayd tuqracu tii lagu garaaco biladaafiiri cidyaha gobgoba laga sii cidya lagu garaac jiray ayib assalaamu calaykum waa fasaxan tahay wy dhib ma laha baabu idaa dakhala walam yasta'din wuxuu baab yahay ruux markuu soo galo guriga juq soo yidhahda soon idanba ummadda weydiisan xadaثana abu caasim الnabiil baxaad ibn makhlad waafhamanii bukhaari baa kuu sheegay ay fahansiiyey bacdahu xadiidka badhkii abu xafsin ibn caliy baa fahansiiyey canhu can abi casim iga fahansiiyey bhaari wuxuu ku xadiidkan kulligii si toos a kan ogama fahmin sheekhayga abu caasima laakiin waxaa ii faa'iideeyey waxyaaba badan ii saxay ooan ka faa'idaystay abu xafsin ibn caliy waa cumar ibn caliy fallaas ninkaad u taqaanin ee xaafidka sheekh اljamaca qaala ibnu jurayj qaala abu cawan wuxuu yihi qaala ibnu jurayj ahbaranaa waxaa noo warramay maya waxaa tirada qaala abu cawan wuxuu yihi ibnu jurayjin baa ahbarana noo warramay ibnu jurayj baa ahbarna yacni siiqadii buu dib mariyey asal waxaa ihi siiqa hore la soo mariyey ahbarana ibnu jurayj meesha ahayd wuxuu yihi ibnu jurayjin hee ahbaranaa wayna sameeyen xadiidku waa yeelaan wax dhiba mala qaala wuxuu yihi ahbaranii camr ibn abi sufyaan iqat imaam ana camr ibna cabdillahi ibni safwaan waa saduuq shariif ah wey ninka asaga akhbarahu u warramay ana kaladata ibna xambal saxaabi wey ninkaas weliba ninka la safwaan ibnu umaya iskooyan yihiinoo iman doona ayaa akhbarahu u warramay ana safwaan ibna umayata oo kalada walaalkii xagga hooye ah ana safwaan ibna umayata bacaa u diray ila nabiy safwaan ibnu umaya ayaa kalada u diray ila اnabiy fi اlfatxi furashadii xilligii nebi maxamed maka uu furanay sanadkii sideedaad safaa ibnu umaya ayaa waalkii diray oo nabi maxamed u diray muxuuna u dhiibay bilabanin caano wa cinda tirmidi bilibain liba libuna waxaa weya dambarka caanaha dambarka loo yaqaana liba la yidhahdaa ayib iyo wa jadaayatin jadaayuhuna waxaa weeyaan waa ilmo yaro dhaylo ah yn garmuudka ama cawsha yartee dhaylaha jidaaya la yidhahdaa ayb ilmo yaroo dhaylo uu shiilay oo solay iyo caano buu nabigu u dhiibay salawatullah waslamu alayh iyo wadaqaabiisa daqaabiistu waa jamcu daqbuus ama daqbuus waxaa tiradaba waa baalkan u taqaanaa muxuu ahaa bocorka bocorka yararka ah weyaan ama khiyaarka baalka khiyaarka loo yaqaan kasaha yararka ah waa bocor ama qara yarara wey idan hilib iyo caano iyo qudaar buu iskugu daray ayb kan wuxuu leeyahay dakaabisku waa xashiishu min alardi yukal waa xashiish la cuno caleen iyo waxankaasoo la cuno sukuumidiinoo kale iyo waxaa weyaan ah isbiirishkiini iyo mxua ah isheega kabashki iyo degelki iyo howlahaas wey iyo wixii lamid ah. qaala abu caasim wuxuu ihi yacni wuxuu u dakaabisku albaqal baqalkun wax kastoo dhul ka soo baxa lihahdaa oo isagoo cagaara la cuno caliintisaa la cuna wاnabiyu nabi maxamed marka xaggee jooga beeca waadi waadi maka waadi lqura ma waadi maka waadidii make weyne dhex marayey nabiga korkiisu degan yahay meesha madaxradii u deganaa walam usalim mise walam aslim mise walam uslim walam usallim maanan salaamin nabiga nin loo dhiibay buu ahaa caanad dambar ah iyo xoogow hilib ah iyo xoogow qudaala ah loo dhiibay mogtahay nabigu muu salaam suu socdo howshii la galay alaabtii uu geeyey walam usallim rasuulka maanan salaamin walam astadin idanna maana weydiisanin faqaana wuxu irjic noqo macal waxooda daba noqo xagga tag nabi maxamed waxbaan ku wadaa maya noqo <laughs> faqul waxaad tiradaa assalaamu calaykum adkhulu ma soo galaa saa dheh markaa salaan kadibna ma soo galaa dheh saad ku soo gal waxbaan wadaa iyo xoogaha sooriyan wadaa iyo culays baa saaranayo ma afkaad ka culusta day gacmaha ku buuxaan ma afkaad ka buuxdaa ayb wdalika wuxuu yihi bacdamaa aslama safwaan haddaad tiraada safwaan ibnu uyas gaalkaaye goormuu islaamay walaakii intuu islaama muslimkaa kadib wey wuxuu ii suuriyadan iyo martiqaadka qaala camru wuxuu yidhi yani camr ibn abi sufyaan oo ruwaadda xadiidka ahaa wa akhbaranii xadiidka waxaa kaloo ii sheegay umayata bnu safwaan ayaa bihadaa iga warramay cankaladata iga warramay walam yaqul muusa dhihin eh, umaya samictu min kalada kaladan ka maqlay muusa dhihin dhibba mala xadiidku waa sugan yahay saa darteed tirmi xule waa xasan hariib ibn muflixna wuxuu le waa xadiiun jayid idan xadiiku waa saxiixu idan ruuxii idanka ilooba dib baa loo celinhayaa ayib xadaana ibraahiim bi qaala xadaana sufyaan ibn xamzata ibnu sufyaan ibn furwat alaslami abu طalxat almadani saduuq qaala xadaanii kaiir ibnu zayd alaslami xasan xadiiu sida raajix ah dadka daciifiya muطlaqan lam yusiibu <clears throat> can اlwliid bn رabax madaniy ثiqة can abi hurayra ana rasuul اlahi qaala إida dakla اlbaصru falaa idna lahu marka waa dhan yahayba indhuhu hadday gudaha soo galeen oo dhex taagan tahay maxaa idana war ma soo galaa iska badaa waan dhex taaganhay ninkii yidhi o kale soomaaliyad wey iska badaa waan soo dhaafay waan dhex taagan faraha ka qaad idaa adkhala hadduu geliyo wey albasara araggiibuu gudaha geliyo oo indhihii waa dhex taagantahay gurigii cawraadkii falaa idna lahu dib baa loo idan ma laha noqo wey ayib mar dambaan loo idmi maayo mise idan waa macnihiis waa dhammaaday idan maxaa lagu talagalay inamaa jucila alidnu min ajli الnadari min ajli اlbasar xadiidku shekh waa daciif laakiin xadiidku xasan wey xadiidku waa xasan saa darteed xaafid xajar wuxuu le fatxulbaariga majalka koobiy tobnaad laba boqol iyo lix majalka koobiy tobnaad labatan iyo lix baan ujeeda wuxuu le waa xasan sanaddu waa xasan sidoo kale waxaa taxsiiniyey saaxibu adab mufrad zawaa'id adab mufrad baan ujeedaa cilada sheekhu uu ku daciifiyey xadiidka iyo keyrkiib waxa waa kaiir ibnu zayd tarjamada kaiir min zid fi kutub rijaal marka la tagana ninka calى aqali taqdiir waa nin saduuqa yuxasanu xadiiuhu idan xadiku waa xasan idanka marka iimahaasu le lgu dadaal sunada y carurtan hala baro iyo muslimiintu hada bilahi towfiiq